baabkani fadliga tajuudka marka aada joogtay baabasha ugu muhiimsan buu ku jiraa baabka saba isagoo muhiima marka sheekhu wuxuu ku yidhi sida aad garanaysid aad baad u garanaysaa kolka horeysa waxaa loo qaadahayaa racda in lagu istaagiyo inaan lagu istaagahaynin baa loo kala qaadahayaa deetana haddii ay wasli tahay waxaa la weyneyn intaa waxaa la yarayn intaa waxaa waad wada garanaysaa xukumkeeda hore baad usoo dhamaysatay tariyada sax sideed waa la weynayn afar baa la yaraynhayaa labana duwajayn bay noqonaysaa waad sabab wada barata bay ku noqonaysaa ee sheekhu qaabku wax usoo dhiga qaab cajiib u noqonaya balada iska firi wuxuu ku yidhi sheekhu ra yare kolkan yareeya waa markay hoos dhaban tahay yare waa kow waxaa kale oo yareeyaa marka ay reeban tahay wax reebayna uu maxay yahay kasra uu yahay laakiin tii kasrada reebta shuruud bay yeelanhaysaa kasra waa inay asal tahay maxaa baxay caaridkiibaa baxay waa inay kasrada iyo racdo reebani ay isku kelimo ku jiraan maxaa baxay hadday laba kala kelimo yihiin waa inaynan kolkaa xarfu isticle uuna ka dambaynin maxaa baxay haddii uu ka dambeeya ayuu kolkaa ay ku noqonaysa intaasoo shardi baa loo xidhahaya racdu marka ay reeban tahay kasrana ay reebto kasrada ay asli tahay kasrada iyo racdu ay isku kelimo ku jiraan oo uunan ka dambaynin xarfu isticle kolkaa waa la yaray intaayna firqin khilaafka ku jira mashhuur maxaa khilaafka keenay isticlaha ka dambeeya hoos dhaban fakulu firqin kaasa kolkaa maaragtay hoos dhaban sababa khilaaf kolkaasaasay noqosa iska fiiri eega wafigii uu gudbahayaa waxa wixii ka soo hadhada waada wasliga waxaad kolkaa maaragtay aad tarqiiqisaa waqfiga waqtigiisa tarqiiqi kolkeen tarqiiqiya waa mar ila way reebamaysaa kolka lagu istaa sooma reebamayso ila waa aakhiriga waxay taala way reebamaysaa xarakadood iyadoo xarakaysnaato ma aragto kolkaa yaree kolkeen yareeya waa markay kasra dabadeedba xarakadeeda ha fiirin iyada yaree sidaa ku yare kol haday kasra dambayso waxaa kale ood yaraysaa ya-saaka dabadeed markay tahay ama xarfuliin ha noqoto ya ama xarfumad ha noqote sida khabiir iyo khayra oo kale iyo kolkaa ma aragto khabiir iyo khayrun hadda khayra odhan khayrun ay tahay ama khayrin oo kale dooni xarakadeeda xarakaysnaato wuxuu ku jiraa khilaaf qibciyo misr ayuu ku jiraa khilaafku keeni misra maxaa ka horeeya radi xarfu isticla ka horeeya idbaaqa walibana qitrina maxaa ka horeeya xarfu isticla idbaaq walibana kolka khilaafaa ku jira waa marka lagu istaagahayo khilaafaa ku jira deetana oo waa duwajayn haddana waa duwayn labadaba haddaa doonina waad yaranaysaa marka midkee rajaxan midkee dam labadaba waxaa rajaxan kii wasligaa rajaxan maalan bacdal wasliga maaa rin jire ma tarii mistafhiim tarii baa la arin jire lana hoos dhaban tahay alaysa milku misrana tafhiim baa la arin jire lana way kor dhaban tahay sooma marka adiga oo waqfiga raaciya wasliga ayaa muqadam ah oo qidr ka yareeya misrana neeye ay kolkaa maaragta ku noqonaysaa taa halkaa kaga cara waqtira maa fi wasli maa fii wasli kullin tabata kaasaa la doortay iskaga cara maxaa ku haray marka ay reebanto can bacda fatxin wa damin soo maa tira haddaba muxuu ku yidhi hadday racdu reebanto kordhow dabadeed ama adomo dabadeed wax dooniba iyadoo ha xarakaysnaata ee weyne maxaa mid ah haddii ay maaragta kolkaa wuxuu kuu noqonayaa saakin uu ka horeeyo rad radi xarakadoona ha xarakaysnaata ilan waa la reebi oo kolaba waqfigaa reebi sukun baa ka horeeya sukunkaana maxaa kasii horeeya damiyo fatxa ayaa kasii horeeya oo fiiri hadda fatxa reebtay ama amaa reebtay may sukuun baa ka horeeya laakiin sukuunka fatxa kasii horeeya ama adama kasii horeysa bay kolkaa maarata ay ku noqonaysa afartaa suuro waa la weyneynayaabay kolkaa ay ku noqonaysa halkaas wuxuu kaaga sheegahayaa suuro kolkaa maaragta ee duwajhayn ah laakiin tii taqiiqku uu rajaxan yahay iyo suuro duwajhayn ah laakiin tii taqiiqu uu rajaxan yahay labadaa suuro kuu sheegay wuxuu ku yidhi sheekhu warajaxu tafhiima fii waqfin kusira waxay rajaxeen iimkay rajaxeen wafi wafigaasoo maaragtay rajuu la kasriye laakiinti kolkaa maaragtay waxay reebantay can hayri kasrin bay reebantay radani way wasliga wafkiisa way hoos abantay ma fahamti hoos dhownaata e eh. laakiinti kolkaa maaragtay waxaa ka horeeya ayru kasra ka horeeya ayru kasra ka horeeya iyo hoos dhabanta ayru kasrana ka horeeya ayru kasra muxuu noqonaya fadxiy bariyu noqonaya waktigaa khilaafaa ku jira culamada qaarkeed waxay dhaheen maadaama ay racdu hoos dhaban tahay waslig iyo waiga isku xugum ha laga dhigoo ha la yareeyo culamada qaarkeedna maxay dhaheen maadaama uu ka horeeyo ama akor uu ka horeeyo ha la weyneeyo taa khilaafkaasaa ku jira ogaanteeda lahow marka midkee rajaxan waxaa rajaxan warajaxu taqiim tafkiimkaa rajaxan maxaa deetana ega ma aragta isticmaala tadkiimkaanbaa ficilka la isticmaal miaalada kulli ah buu wada keeni doona laakiin yasri iyo mudur yasri maxaa ka horeeya ra ma hoos dhabanta mise hoos dhab mudrina ma hoos dhab mise ma hoos dhabna labadaba maxaa ka horeeya midna waxaa ka horeysa midna dabo soo ku jira markaa mise aha waa nafteeda wey marka iyo maxaa rajaxan labadan eray waxaa rajaxan tarqiiqa rajaxan muxuu rajaxnaaday yasri yadaa ka dambeeya liyadula calayhi taasi u rajaxnaaday waana dunayn kartaa waana diyaarin kartaa lakin muqadama darinta ayaa muqadama baa maaragta ku noqonaysa waxaad ka warantaa roomkii roomku isagu horta raadi halkaas noogu dhaatay roomku isagu wasli awgu la xugun yahay meelaada maxaan kusoo maray laba arab sooma waqfi iyo wasli baan kusoo maray marka roomku wuxuu kamid yahay wasliga haddii ra'dan wasli la weyneynhayay roomka la weyneyn haddii la yaraynhayo waa la yarayn hadduu duwajaynahana waa duwajay laakiin ti haddii tartiibku muqadam waa taiib hadduu tartiibku muqadam ahaa waa lama jiro kii tanwiinsan inaad rosaa damacdana tanwiin waad ka goynaysaa waad ka goynaysaa oo hal baad soo reebaysaa godaala ha noqdaa ee hoo hoo tikraar laali buu sheekhu kuli oo ka raacda tikraarka ka jar hana dhammaynin kadhkasi maxaan uga jira xagga sawdahaanta kadhkasi hana dhammaynin maxaan u jeednaa carabka caadiisa yuuna ka maqnaan waa ina rada carabka cafiisu waa inuu geri ku noqonaysa kala diidan yaha waa maxay geriidkaasi inuu sawayna wey amaa geridiisa hadday weyda radu waxayba noqon atar bay noqonaysaa waxaan jirin bay kolkaa noqon bay noqonaysaa da bay noqonaysaa ar ar soo arkaysid waa inuu hal mara maar kolkaas didaaxiya iyo kolkaa kuna sawdkiisa kolkaa maaragtay qari wasawaqana markay reeban tahayna bay ku noqonaysaa taa isaga kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi rabaxaadaan inkisaari marka ay kasrisan tahay iyo waxaa la iskarin marka ay reebhay can inkisaarasroon dabadii kankisaarin kasoo dabadii waa in kaan hadduu yahay kasrahaasi asliya hadduu yahay iyo oo mawsuulan mid lala xidhiiriyo yahay bihara oo walaysa waana kullu xarfule xarfusicde bacdu ra'da dabadeed kilmatiha kilmadeeda dhexdeeda una ahmo fii kilmatiha maxay hadduu xarfusic maxdalanba hadday lacdu u dambayso xarfu isticle kelimo kale uu kasii dambeeya waxba uma dhimayo ka wax u kee kelimada ku jiraan weyaan oo is una ahaanin culwun culwi hadduu rada dabadeed fii kilmatihana una ahaanin fii kilmatiha had ahayn iyada kolkaa ma aragtay wa dhimahayo firqin alkhilaa baa ku sugnaaday fiihi dhediisa mushtaharu mid lagu suureeyey weyaan wamushtaharu waxaa lagu suureeyey fii firqin khilaaf baa lagu suureeyey fiihi dhexdiisa liana isticlaa isticlaa caddaha dabadeed hada in kasana uu kasro waraqaqaya waqfin waqfiga dhexdiisa ma aragtay fi xaali lwaqfi bucayd alkasri kasra dabadeed yare kasra dabadeed dabadeed weyaan wakatuciisasi garanaysa hore baan kuu sheegay kasra dabadeed yar casarka hortii yar duhurka hortii yar dabadii yar waa ciisaha keliya taabada isticmaala leanna ciisu waxay nooga yihin carabta mataqa luqada soomaaliga luqada ugu dhow carabiga waa luqada yabahana waxay isticmaalaan carab oo waqfan waqti maaragtay dhexdiisa bucay dalka kasra dabadeed yar aw amsa yaa dabadeed yar asasakan reebaba aw saakin saakin dabadeed yar saakaasoo can kasri kala dabadii ahaaday intaba miaal ka ran doontaa baab miaala ku siman wlulfu fi lqadri ku sugnaaday wlulfu khilaafka ku yimid fi lqadri wa fii misra oo waktiyada waxaa la hortay maakii fii wasfi kullin ku kasta wasfigiisa tabata usugnay labadan eray wasfigiisa usugnaaday ayaa muqadama oo qadrina tarqiiqa muqadama misrana tafkiimka muqadama wamaa kada fatxin fataxa dabadeed ahaaday iyo wadma iyo waddamoon dabad ahaaday fakiman weyne amase ada ka yimid bacda saakinin saakin dabadii saakin kaasoo kolkaa ma adee bacdahumaa damada iyo ada dabadooda ayb warajaxuu waxay jaheen atafkiima bayda jaheen wati waqfigaasoo kusakas fii waqfin waqfi dhexdii kusaxaalu yahay ra'yi mid oo la kasriyey can hayri kasrin kaso ayrkeed dabadii la kariyo kasra ayrkeed dadiba la kariyo waa bacda damin aw bacda fatxin waaye maqsuud taas kolkaa markay ku noqonaya yasri iyo wadur yasri iyo nudur cagsigii xaalaa yihiin yasri iyo nudur waxaa rajaxan aqiiq kaa kalena maxaa rajaxan qiimkaa rajaxan bay kolkaa noqonaysa warajaxuu waxay jaxeen atafqiim fii waqfin waqfi maarag fii waqfin waqfi kusilaal ra-u mid la kadiyey can gayri kasrin kasro gayrkee dabadi cagsa yasri wa nudur nudur iyo yasri cagsigii xalle oo ku hida rajaxan kuwaa wataqif haddaad ugu istaagto row raac ilaali alwasla wasl oo ilaali wasabsi maaragtokaa si oo wala nawin ha tanwiininin maca rawba maci aslan weligaaba ha tanwiin toonka alcala xarakaa baa las wa akhfiqani takriiran takriir biraain riirkaasoo biraain ra u sugnaaday ra'aasoo shubtida dalashay wasl iyo waqfanba qari oo dabar wakadaka waxaa lamida insaas haddii ay reemato aclaa waclam walxamdu lilahi بسم الله الرحمن الرحيم